alxamdu lilahi rab اlcaalamiin <clears throat> wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi walih wصaxbihi ajmaciin ama bacd qala اlimam raximah اllahu tacaala <clears throat> fain qulta qad rajactu ilى nafsii falam ajid cindaha shayئa min hada wafatashtuha fawajadtuha saafiyata min dalika اlkadar sheekhu wuxuu leeyahay <clears throat> markuu la niqaashayay ninkii booqday qabriga tagay xaggana ku tawasulay maadaama asagu uu qabay atawasul biاlwliyaa inuu bannaan yahay wixii baa iska dhexgalo hadde wuxuu rabaa inuu kala saaro ziyaaradii iyo tawasulkii horaanba hadduu iska joojin lahaa dhibka maqlamuuse kulmeen sheekh culayskama muusan fuuleen wuxuu idhi fain qulta haddaad tidhaahdo qad rajactu waan laabtay ilaa nafsi naftaydii baan ku noqday falam ajid maanan helin cindahaa cinda annafsi shay-an shay maanan dareemin min haadaa waxaad sheegtay sheekhu ka midu inaan qabriga aaminsanahay ama aan weynaynayo ama qabuuriyiintii wax lamida aan waxay aaminsanayn wax lamid aan aaminsanahay wafatashtuha waanan baadhay naftii fawajadtuha waxaan helay saafiyatan iyadoo ka nadiif ah min dalika alkadari wasakda ama calowga asaga ah calowga xagga caqiidada ku dhacay iyo mxuu ahay waxaasi waa ka roon tahay sheekhu wuxuu ihi famaa adunnu ma filhayo alxaamila laka cala almashi ila alqabri ilaa annaka samicta annaasi haddaanu kuu rumayna hadalkaa dambe eed leedahay anugu qabrigaan u qastoon booqdoon ziyaartay markaan tagin baan eh, tawasulka iyo ducada igu soo baxday ugu dhalaatay haddaad wuxuu leey oon ku aaminno oon kaa yeelay intaas haddaba waxa ku geeyee ku kaxeeye waxaa waye qabriga ku geeyey taqliid famaa adunnu ma filha iyo alxaamila waxaa ku xumbaaray laka adiga calalmashi socodka kugu qasbay ilalqabri qabrigaad u lugayso inuu yahay mooyeen ilaa annaka samicta waxaad maqashay annaasa yafcaluuna shayan fafacalta dadkoo hawshan samaynhayo qubuurta tagahayo ku tawasulhayuunbaad aragtay wixii baad ku dayatay ويقولون شيئا فقلته faqultahu dadka oo wax odhanaya ama wax qaadayaad aragtay waad kaga dayatay faclam ogow buhi hadday hawshu sidaa tahay anna haadihi awalu cuqdatin min cuqadi tawxiidika cuquud ba ay qoran laakiin cuqda marka la jamcinayo in cuqad lagu jamciyo ku fiican tahay caqdiga cuquud lagu jamciya dhiba mala e, faclam ogow ana haadihi e, waxaa weeye tan awalu cuqdatin guntintii u horraysa weeye oo min cuqadi tawxiidig tawxiidkaasi guntumihiisa kii u horreeya weeye bimacnaa dhibka u horreeya kusoo biiraac tawxiidkaadi ee dhaawacay gaadha ilan tawxiid saafi oo xadhig toosan baad haysatay xadhiggii guntin buu yeeshay waa murgay wey meeshuu u horraysay isqabsatay murugtay istaagtay tan weeye wa walu mixnatin min mixani taqliidika dhibkii u horreeye ee taqliidkaada u keenayna waa weeye buuli mixnooyinka iyo fatanka taqliidku uu keenay kii u horreeye weye ee farjic ka laabo waxaa tu'jar waa laga ajirsiina taqliidkana ka laabo tawxiidka dhaawaca xadhiggiisa aad u geysatay iyo sirqinta gashayna ka furto walaa tataqadam horaha usii soconin tunxar waa lagu gowric waanlaa tataqadama aanay qoran laakiin nusqada kale waxaa ku qoran walaa farjic tujar walaa tataqadam tunxar sidaasay ku fiican tahay horeha uusii soconna w halkaadaad ka dhaqaaqdo godkii uu waraabo kugu cunla ad ku dhacaysaabuu sheekhu ku leeyahay waa lagu gowracaya fa ina hada taqliida taqliidkan asaga ah ee adigu kugu dhacayo aladii xamalaka calaa hadihi اlmishya ee kugu xambaaray socodkan mashigan iyo inaad halkaas aadda kayfiyadan qaabka inaad u lugayso qabriga waxaa kugu xambaaray mashyadii alfaariqati qolofka ahayd alcaailati dayla-aanta ahayd albaailati bilaashka ahayd sayaxmiluka wuxuu kugu xambaari doon taqriidkan kugu xambaaray inaad qabriga tagto ood booqato xaggana aad ku tawashuso taqliidka kuu geeyey wuxuu kugu xambaari doonaa mustaqbalka calaa akhawaatiha tan wax lamida walaalaheed shirki weyn baad mar dambe dhex fadhiisan buuri tanba maxaa kuu geeyey taqliid inaad qabri aaddo ood haddana ku tawasusho ood ziyaare iyo tawasul isku darto taqliidka kuu gey inta kaloo dhan waad soo diiday tuhmooyinka annagu aan ku tuhunnay waad inkirtay gebagabadu waxay noqotay inaad muqallid tahay lihayrika taqliidkan aakhir marka wuxuu kugu ridi doonaa meeshuu waraabo kugu xulma fataqifu waxaad istaagi doontaa buuhi calaa baab shirki albaabka shirkiga weynaabad istaagto awalan marka koobaad tilaabo tallaabo shaytaan kuu soo qaadiyo marka koobaad albaabka shirkiya buu istaajinaya uma tadkhulu minhu aaniyan albaabka shirkada marka labaadna ka geli uma intaa kadib marka saddexaad taskunu fiihi asagaabaad degi buui guribaaad ka dhigan waad ku hoyanba taskunu fiihi fi shirki wa ilayhi asagaadan u hoyan waadna ku hoyan waadna dhex degi buui aalian marka saddexaad ama wa ilayhiba taskunu ilayh waad ku xasili iihi waa degi waad gelaysaa wey waadna ku xasilaysa wa anta fii dalika kullihi intaasoo dhan adugu aad taquulu leedahay samictu nnaasa yaquuluuna shayan faqultuhu wara'aytuhum yafcaluuna amran fafacaltuhu warkaadu muxuu noqon doonaa warshiga maxaa kuu gey dadkaa samaynayay waxaan maxaad u tidhi waa lalahaa taqliidkaani iska iska gaadhboow intuu baabiin laha wain qulta haddaad tidhi ama tidhaahdo inaka calىa basiiratin fii cilmika wa camalika dadka maanu nin sheekoo caalimaan ahay waxna garanaya waxaan samayn waa aqaanaa waanan u aqoon leeyahay waana ka warqabaa camalkayga cilmigu iskhilaafi mahayn waa wada socdaan ee wadaadiyo weerarkaygada haddaad tidhaahdo wain qulta haddaad tidhaahdo inaka adugu calaa basiiratin aqoon baad ku sugan tahay iyo xog fii cilmika aqoontaada iyo wa camalika shaqadaada iyo cibaadadaad la imanaysaba walasta mana tihid miman yanqaadu dadka u hogaansamaya ilaa hawaa nafsihi dadka naftoodu hawadeeda iska raace iska daba yegsada ama hamagleeya ma ihi kalawali sidii ninka hore soo sheegtay walaa miman yaqharuha qolyaha nafta qasbana ma ihi maxay intuu ictiqaad xun qalbiga u galay haddana u diidan xaggana u diidan naftu inay ku hadasho carabkiisa waa ninka shalay soo marraad asaguna qaariga saasuu u jeedaa qolyaha waxaa jiray caqiide xunta qalbiga u fadhiistay iyo maal buuxisay haddana qarin haya ma sida qolyaha intay sigaarka caba haddana kuusoo rumeeyan hayso maad arag sigaarka ka soo dhargahayaan iyo jaadka waxoo dhan masaajidna markay imaan hayaan iyo ninay xurmayn hayaan iyo waalidka iyo barfuunna way soo marin hayaan wayna soo rumayn hayaan sida qolyaha muxuu ahay soomaaliyada markay dhoblay dhaafaan gabdhuhuna waa xijaaban hayaan tii qaawanayd xijaab bay boorsaha kala soo bixi kii asagu suraanku u dheera suraanku gaabsan idabdaro kale ninkii sameeya waa ishabayn hayaan kii sigaar iyo jaad soo cona si fiican buu u rumaynhayaa mobeellaha kii ku watay waxyaabaha xunxun iyo waxyaabaha dhaqan xun uu tirtirhaya ama ama khaanad hoosun la arkaynin buu gelinhayaa yacni qolyaha noocaasaa jiro naftooda khaa'imhaya xumaantii wuu isku ogaya laakiin in laga ay ka muuqato ma rabo oo lagu arko dadka xumaan diidka ay dareemaan ma doonayo <clears throat> marka wuxuu idhi walaa minman yaqaruha kuwa qasbana ma tiidoo isagoo qalbiga maal u buuxisa haddana noo rumaynhaya walaakinahu yuqallidu الnaasa kaani mxuu ahaaye laakiin wuxuu taqliidiyaa dadka kanaas kaani kii hadda u dambeeya labaad kaana ma tiid walaa miman yuqalid الnaas walaakinahu bimacnaa walaa miman yuqalid الnaasa macnuhu ku fiican yahay lakin haddii kale tacbiirku isqaban maayo ninkii mid naftiisa u hogaansamana ma tihi mid naftiisu wixii ku jira ka been sheegoo afka been ka sheegana ma tihi mid dadka taqli saddexdaaba ma tihi saddex ruux buu ilaasho ka soo sheekeeyey nin asagu naftu ay xakamaysatay oo shirki ay ku hoggaansatay oo khariban oo nimankii hore ah ee qabuuriyiinta ah iyo mid qabuuriyiintu waxay aaminsanaayeen laabta iyo xabadka ku haya laakiin afka baarkiisa warkaa naga tusahaya oo nafta ka qasbahaya kaana qaahir linafsii buu ahaa min jiha ninkii saddexaad hadda sheekh uu ka hadlay wuxuu ahaa oo bimacnaa taani noqon kara markuu hadda cibaadada u dambaysay noqon kara waa ninkii dadka iska taqliidinhaya dadkunba waxaan danba kama laha waa un la sameeyaa samee wuxuu ictiqaadsan yahay ma jiro wax khayra kama rajaynhayo dadkunbu iska raaca bal anta adugu waxaa tahay saafiyu siri ninay sirtiisu nadiif tahay naqiyu damiir laabtiisu xaadhan tahay nadiif tahay adamiir alqalb walkabid khaalis lictiqaad ictiqaadkiisu uu saafi yahay awiyyiin yaiintiisu xoog badan tahay awiyyiin bay u qoray aniga laakiin awiyba iican awiyyiin saxiixu tawxiid tawxiidkiisu uu fayow yahay jayidu tamyiiz wax soocidiisu ay fiican tahay waxbuu kala soocayaa baailkii iyo xaqii buu kala soocayaa wanaaggii iyo xumihii buu kala soocahayaa khayrkii iyo sharkii buu kala garanayaa ahlulkhayrka waa u kala soocanya nin wax indhaha i dilaacay buu leehay kaamilu curfaani aqoontiisu buuxdo caalimun bisunati wاlqur'an qur'aanka iyo sunnadana yaqaana falaa limuraadi nafsika itabacta walaa fi huwati taqliidi waqacta falaa limuraadi nafsika naftaada waxay doonaysay itabacta mid raacay ma tihid walaa fi huwati taqliid bohoshii taqliidkana waqacta mid ku dhacay ma tihid huwadu waa meesha godka ee lagu dhaco weye inagu bohol iyo sheeb iyo aduu shalaqowt wa layihadaba meelahaas wa ka fogadaan huwada la yihahdaa ayib marka ninka waa is ammaanay xuu anu tawxiid buuxaan ahay oo warkaygu bannaanku yaallaa ayib dadka iskama taqliidiyo <clears throat> naftaydu waxay rabtana ma sameeyo godka taqliidna kuma dhicin waa nin isdifaacay ninkan ah, wax kastaba inkiray wuxuu le waayaa maxaa kuu gey dabad nawarerisaybe haddaadan dadna taqliidinin naftaadina aadan u hoggaansamaynin nin qalbiga maal ku qarsanaya afkana malab ka sheegaya aadan ahayn faqul lii bilaahi allaan kugu dhaarshay waxaad ii sheegtaa buur mal xaamilu laka calaa tashabuhi bicubaadi اlqubuur waxaa kugu xambaaraya kuu geeyey inaad isu ekaysiso cubaadulqubuur cubaadulqubuur maxaa lagu yaqaana intay qubuurta tagaan inay baryaan oy dul istaagaan aduguna qabri baan soo boqdaa tiri waadna waxaa tii waana ku tawasulay ilaahay idan ninka qabriga soo e, caabudahay ee dul taagnaa iyo adiga tawasulahay en qabriga aan caabudaynin maxaa idin dhexeeya xagga muuqaalka waa isshabahdaan hadduu wadaad xanaaqay oo markaasi isagu raba diinta inuu e, kor yeelo mushrikiintana baabi'iyo oo mushrikiin saf ka soo maray kugu dara seebta ku raaciyo ma adaa isdilay mise wadaadka ku dila waayahay adaa isdilay nimankan mushrikiintaanu ishaynay adugu maxaa ku dhex dhigo meesha maxaa gacmaha la taagaysa oo sheekha la baryaysa anigu ma baryaynin boqolkan baryahaya midaad ka duwanta isku mid baa tahay man kasara zawaada qawmin fahuwa minhum alqaacida sharciya qolya mankatara sawaada qowmin fahuwa min qolya hugunkooda iyo awoodooda iyo shacabkooda ninkii buuxsha ayaguu ka tirsan yahay sidaa darteed sida raajaxa waddamada gaalada ee dadka muslimiinta ku dhammaada muslimiin ee gaala dagaal u dhexeeya muslimiin baa duulay ama meel bay ku dhufteen muxuu ahaay madfac ku dhufteen gaalaa ku dhammaatay iyo muslimiin aysan war u hayn laa diyata walaa kafaarata walaa qisaas hawl noo taalla ma ayaga u taalla maxaa dhax dhigay markay gaaladu intay soo duusho waddan islaam ay qabsatee muslimiintii dhex oobna ama ku dhex jiray haba laga duwo gantaalka iyo xabadda inta la kari karee laakiin adugu waddan gaalo lagu duulahay oo dhex fadhiiday hoteel gaalaleedoo weynoo la galay muslimka ku dhintay iyo gaalka ku dhintay annagu ay gaalaleeyihiin waddan gaalana ku yeelaynu ka hadlayna isku mid weeye xagga diya iyo qisaas la'aanta iyo mag hada huwa raajic min xayu daliil gebagabadu marka waxaa weeye adig iyo kuwa cubaadulqubuurka ahaa faariqa idin dhexeeya waxa idinkala soocaya laydinku kala garan maxay tahay haadaa waaqifun cala alqabri wa anta waaqifun calayh haadaa yadcu wa anta tadcu idan fama lmufariq sheekhu marka tiibuu ka hadlaaya famalxaamilu laka maxaa kugu xambaaray kuu geeyo kugu qasbay wey kugu riixay cala tashabuh inaad isku ekaysiso bicubaad alqubuuri qolyaha qubuurta caabudi jiray iyo wa taqhriiri inaad dagto ood khatarto ee khatasho taqhriirku waa inaad dad buu kadin hayaa ninkii muxuu yidhi nin caalim aan hayaa caalimun bisunnati waalqur'aani muqallid ma ihi waxaan ahay faqiih dad baa sheekh u haysta sheekhii la aaminsanaayo fiicnaha waxay arkeen qabri dultaa gacmaha saagahaya camaygu sheekuu ku dayanhaya kuwan yaa kadiyoo lugooyey adaa lugooy adaa gawaan cidlaa ooga ordoo lugooyey marka laba cudur baad keento marna cubaadulqubuur baad ku dayata suuratan wa daahiran marna ummad kaloo masaakinaad lugoynaysaa kugu dayanaysa iyo wa taqriiri in la dagoo la kadiyo ama la duufsado calaa man kaana fii cidaadi saliimi suduur dadka ku tirsanaa ee lagu xisaabay inay qalbi laabfayow yihiin calaa man kaana fii cadaad ama cidaad saliimi suduur nin laabtisufayowdahay oon shirki aaminsanayn oon qabri caabudayn adoo kugu dagmahaya cidaadka in laado mxuu ahaaye caynka la kasrinana roon fainahu yaraaka aljaahilu xaalku waxaa wey waxaa ku arkayn inaan waxba garanayn walkhaami nin iska labisanoo qarsoonoo aanadaan adu arkaynin ama dadku aysan u e, dhugyeelanayn waman baa ku arki huwa can cilmika wa tamyiizika caailun wayaraaka waxaa ku arki e, man duul huwa asaguba can cilmika adiga aqoontaada iyo watamyiisi kala soocidda aad kala soocayso istiqaasada kufriga ee shirkiga diinta lagaga baxaayo iyo tawasulka mukhtalafka ah tamyiiskaasu ka hadlay adugu waabaad kala socday lakin nima kala soocayo caainu ninka muxuu ahaaye ka dharla wuu ka dharla yahay ma garanhayo tamyiiska wuu isku xaabqaadahaya fa yafcalu wuxuu samayn ficla ee ka ficlika ay mila ficlik wayaqtadi waaw baa idinka go-an idinku wayaqtadii bika waana kugu dayan walaysa lahu basiiratu oomana ahani marka adugu aqoontaadoo kalena ma laha walaysa lahu basiiradaadoo kalena ma laha aqoontaadu aad leedahay waxaana waa tawasul mukhtalfa kana waa shirki akbara ma garanay bacdu nusakh oo ila fiican waxay qorahayaan walaysa lahu basiiratun mila basiiratika meesha hadda inagu inoo soo gaabay walaysa lahu basiiratuka uu yidhi waxaan qoraya bacdu nusakh walaysa lahu basiiratun mila basiiratika ayuu qorahaya taasaana ka faahfaahsan ninka aqoontaad leedahay ma laha waxaad kala sooci ma kala sooci karo wixoo dhan baa iskaga qasan walaa quwatun fi ddiin awood diineedna ma laha quwa diiniya cilmi ballaadhanna ma oo midla quwatika awoodada kale la mid ah fayaxki wuxuu jilahayaa falkaadi oo kale suuratan xagga muuqaalka kore wa yukhaalifu waana dabamaraya xaqiiqatan xagga xagga muuqaalka qabrigiibuu baryahaya waana istikaaoonhaya aduguna qabrigan waad soo booqota waa u ducaynaysaa wamaca daalika waadna ku tawasulaysaa suura ahaan waad ismatasheeno isku mid baa wixii adu aad kala soocin ninkan ma kala sooci karo marka kor laga fiiriyo inuu adigu kula mid yahaa la moodaa marka hoos loo degana asagu ninkan waa muctaqidun lilwliyaai waalqubuur wayactaqidu wuxuu aaminahayaa annaka lam taqsud hada alqabra ilaa limrin wuxuuna kaa aamini ruuxu waa ku akhrisanhayaa xaamaygu intuu ku fiiriyo waa ku akhrinaya sheekhu waxa meesha keenay ee uu gurigiisa oga soo lugeeyey ee laba maalmood u soo socday ama uu alkaa u aaday ogoobay wuxuu odhanaya sheekhaani waxbaa ku xabaalan meeshaan wuu aamini wuu barakaysan wuu dul fadhiisan dhib iyo balaayaa ka dhici wayactaqidu wuxuu aamina annaka adugu lam taqsud inaadan usoo qasdin hada alqabra qabrin aad dul taaganta ilaa limrin muraad iyo danun baad usoo aaday wayaqhtanimu ibliisu ibliis baa ka faa'iidaysan allaciinu ee malcuunka ahaa gurbata hada lmiskiin miskiinkan gurbadiisu ka faaidaysanaya bimacnaa ninkaani diin aqoon ma laha jaahil weeye qarniga labaatan iyo koobaad buu marhayaa kii shan iyo tobnaad islaamku marhayaa diin gabaabsatay oo gaasirto abaajiday buu daba taagan yahay aqoon fiican ma ku baaba'ayaa meeshaan inta adugu alla ku siiye ma haysta asug marka waa yaqaanaa meelaha goolasha laga dhaliye iyo dadka la duubsado waa yaqaanaa ninkanuu markaasi xiniyaha dhiganhaya wuxuu leeyahy maa taqaana aduunbaa iswaalaha iyo iswarinhaya goormaan kuu sheegay culummadu inay sid iyo saaqba dawliyad u baryaan ma arkaysa shalay inuu sheekh hebel taagna ilmada u duuhay maxaa kugu dhaca war meesha ka dhaqaaq baabuur dhaq markaaba dhaqaajinhaya shaydaan baa kaba waaweyn u gelinhaya maca asalaam wayaqhtanim ibliisu lacinu qurbatad almiskiin buu ka faa'idaysan alladii miskiinkaasoo iqhtadaa bika adiga kugu dayda xagga daahirka wastanna ka wada yeeshay bisunnatika jidkaadii fayastadrijuhu markaasuu ku ridahayaa wey istiraajku waa in shayga sandare laguu daadiyo sandare laguu daadinaya kadib baa kolba sheego shay lagugu dhiibi neefka la doonaya in la qabto muxuu ahaay masaf baa loo qaadaa ama dameerka iyo hoo hoo baa limusaasdhab lagu boodaayo oo dhamma markuu intuu hoo kuu daadiyo yuu kugu soo boodi istiraajku sidaas weeye inta badanna dadka ah, ah, ahlu sharka ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku imtixaana sanastadriju min xayu laa yaclamuun wy wamli lahum mina kaydi matiid fayastadriju markaasuu u xarig dheeraynayaa shaydaankii xataa yabluga bihi ilaa uu la gaaro shaydaanku miskiinkii ilaa xayu yuriid meeshuu doonahay godkii ilaa kugu rito durwaaga iyo libaax iyo mararka qaarkood xayawaan xoolaha intay markay ku soo ordaan bay u cararaan markuu u cararabu dhihi waad carsita ka daba orad kadib duurku la galahaya baalkan logisida iyo caalweynta iyo awrta geela qaybo ka mid ahi libaaxu markuu arko inuusan isagoo soo jeeda uusan keligii wax ka qaban karin wuu ordahay wuu cararhay neefkii baa daba ordi wuxuu la tagayaa marka niman waaweynoo fadhiyo kale u geynhaya waa la iskugu marka ama wuxuu rabaa inuu dhaafsado raaciga iyo meesha dhawaqiisiiyo qaylis laga maqlabu kala tegahaya saas wuxuu ku laayaa loogisada ila baalkan loogisada geesaha waaweyn hal libaax iyo laba iyo waxba kama qaban kara asagoo soo jeeda waa intii la fogaysto ay labaatan iyo toban iyo shan iyo toban iskugu tagaan waxay kaloosa aysan ku diri karin meel ay maqli hayaan kuwa kala dhawaqooda kaa hadduu cabaabo inta kalaa soo yaacay logisada nin walba gees bay gelinhayaan marka qaylidu ka fogaysanha wuu u cararahaya marka shaydaanku suu kugu wato godkaanbu kugu ridan buu sheekhu ku leehay sheekh wuxuu uhi faraxima allahu imra'an ruux allah u naxariisto haraba la cararay binafsihi naftiisa kala cararay can hawaa'il taqliid hawaa'il jamcu haa'ila waana dhibka iyo waxyeelada dafeetada wey raxim allahu imra'an haraba binafsihi can hawaa'il اtaqliid taqliidka dhibaatooyinkiisa waxyeeladiis nin ka caro ka fogaaday allah u naxariistayba wa akhlasa u saafigareeyey cibaadatahu cibaadadiisa lilxamiid allihii mahadda badnaa ee la mahadinaya almajiidu sharafta badnaa ilahay addoonkaa u naxariista buur waqad dahara waxaa muuqday buuri sheekhu bimajmuuci hada taqsiim qaybintan mimsa qaybood buu ka dhigay dhowr qaybood saddex anwaac buu u qaybay saddex suuro inoo matalay gabagabadana wuxuu ku soo ururiyey adugu daahirna waxaad shabbahday cubaadulqubuur ummaddina waad khatalaysaa caamana way kugu aafoodi aduguna muuqaalka mushrikiintaad shabbahday waqad dahara waxaa ku muuqday bimajmucata taqsiim taqsiimkan ururintiisa ama duuduubkiisa waxaa ku muuqday anna man yaqsudu alqabra dadka qabriga u qasdahaya ninka u qasta qabriga liyadcuwa cindah inuu ilaahay ku baryo qabriga agtiisa huwa axadu alaatin saddex mid un wey ninka qabri taga ee agtiisa allah ku baryahaya saddex mid un wey ma aha ninka qabriga baryey ninka qabriga tuugahaya sheekh hebelow awooga hebelow le asaga barya kaasi waa gaal islaan ma aha ka laga hadlaya waa nin qabriga soo booda kadibna leh ilaah wadaadka meesha ku xabaalan fadligiisi iyo karaamadiisa igu dambi dhaaf ninkaasaa laisku haya wuxuu idhi in masha hadduu u lugeeyo liqasdi ziyaarati inuu soo booqdo un keliya wadaadka meesha ku xabaalaan faqad oo wacarada lahu ducaau ducaduna ay ku dhalato un markuu meesha tagay uu tegay bay ina alla baryo uu tawasulo ku dhalatay laakiin marka hore wuxuu soo qasday wadaadka inuu booqdo ku cibro qaato geeri iyo ku xasuusto asagana uu duceeyo wadaadka u duceeyo miskiinka meesha ku xabaal laakiin laba talo dhaxdoo talo oga soo baxdayo waxaa u soo baxay inuu ducaysto baa u soo baxday walam yaxsul uusan xaggana ku e, dhicin biducaa'ihi baryadiisa taqriirun kadin cad axadu kadinhayana ma jiro ruux arkana ma jiro cala alhayr fadalika jaa'izun burshaku wakaasi waa bannaanya ma bannaana laa daliila calayh baail wey wain masha alqasda wain masha hadduu u lugeeyo liqasdi ducaa'i faqad inuu soo ducaysta keliyuu qabrigu u tegay aw walahu maca ziyaara iyo duca iyo booqashadoo socduu u tegay wa kaana lahu min alictiqaad ictiqaadkana waxaa u ahaaday buu i maa qadamna waxaanu soo hormarinay baa u ahaaday fahuwa alaa khaarin calaa khaطari اlwuquuci fi shirki fadlan can kowni caasiyan kiina waa maxay kana wa kaana lahu min ictiqaadi maa qadamna waxaanu soo hormarinay buu ictiqaad xumana ka aaminsan yahay meydka waa hadduu yahay weeye kii asagu ka aaminsanaa kaa inuu mushrigi uu soo xukumay la laynhayo bacda qiyaami xujati ibr laga dhigaayo ee waa ictiqaadka xumaaye dad baa sidan samayn jiray waan ku daynaya maalan intaa laga yaaba fahuwa midkaasi calaa khatari اlwuquuci ku dhac khatarteed buu dul saaran yahay fi ku dhaco shirki inuu ku dhaco weynoo akbara ayuu ayuu qarka u yahay fadlan iskaba daa can kowni caasiyan inuu caasi yahay muranba lehe gaalnimow inuu ku dhaco qarka u yahay midka saddexaad ilan qaybtuu ah. qaybinayo waa ninkii mutawasilka ah uu qaybinayo waa mutawasilkii ana man yaqsud اlqabra liyadcuwa cindah basa way dadku le gaalnimay ama ku dhachayaan ama waa caasi ee ma aha nimankii ictiqaad xun ka aaminsanaa qabriga oo ilaahay hayrkiiba baryaya lagama hadlayo ee saddexda xaalo wuxuu ka soo saarayaa ninkii qabriga u qastay liyadcuwa cindah waidaa lam yakun lahu ictiqaadun hadduusan wax ictiqaadaba lahayn fi lmayiti cala asifati alatii dakarna qaabka aanu soo sheegnayna uusan wax ictiqaad oga qabin maydka fahuwa caasin caasin aaimu ninkaasi ilaahay buu caasiya waana dambeele wa haada aqalu axwaalihi axwaashiisa midka u yarna waa inuu caasi yahay meesha halkaa wuxuu ka qaaday waa inuu caasi yahay wa axqaru maa shayka u liitana wey yurbixuhu fii ra'si maalihi ama yarbaxuhu fii ra'si maalihi diintiisii iimaankiisa waa ra'sumaalkiisa ruuxa muminka iimaankiisii diintiisa ra'sumaal u ah waxaad kordhisto waa ribx camalka cusub iyo cilmiga cusub iyo dheeraadka aad la kor waa ribx weeye asaaska diina inuusan kaa dhaawacmin tawxiidkaa asaas ah wuxuu idhi wadaadkaani waxa keliya uu faa'iiday waxaa weeyaan inuu caasi noqday aatim ah oo uun badbaaday keliya ra'sumaalkiisii tawxiidkiisa aa badbaaday laakiin inuu macsiyo ku dhacay iyadu meesha muran ma lahabu fahuwa caasin aaimun wahada aqalu axwaali inuu caasi yahay aaimin yahay ee axwaashiisa midka u yaraa weeye wax lagu xukumo xukunka ugu yaraa weeye wa axqaru maa shay midka u liitana wa yurbixuhu ama yarbaxuhu uu faa'idahayo fii ra'si maalihi ay fii xifdi ra'si maalihi ra'su maalkiisa inuu ilaashado oo iimaanka ahaa wuxuu hi sheekhu wa fi hada almiqdaari intaa aanu soo qadarka aanu soo sheegnay buui kifaayatun filaasha ku sugan intaasaa ruuxa muslimka deeqaysa ardaygii sheekha ka codsaday inuu jawaab ka bixiyo waafi ah kitaab as'iladii la weydiiyo buu hadda sheekhu hadalkaa u gebagabaynaya wa fii hada almiqdaari qadarka aynu soo sheegnay kifaayatun deeqtumid baa ku sugan liman lahu hidaayatu ninku alla hanuuninayo ninku alla hanuunshay xaggana khayrdoona hidaayadoona intaa yarteen sheegay baa ku filan wallahu waliyu tawfiiq ilaahay baana eh, mxuu ahaaye saaxibu tawfiiq oo allah dadka khayrka waafajiya eh, gacalka iyo awoodda iyo milkigana gacalnimada iyo awoodda iyo milkiga allah iska leh inuu tawfiiq siiyo unbaa helow sheekhu ujeedaa jawaabtu way dhammaatay ila tahay kitaabkan waxaynu kasoo fahanay dheere haddaan un gabagabaynay in ruux kastoo muslima uu tawxiidkiisa ilaashado aqoonna uu yeeshay indho dheer waxyaabaha dhaawacaya tawxiidkaada shirkiga iyo tawxiidka dhaawacaya sida shirkiga iyo wasaa'ishiisa waxaanu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala alimaamu shawkaani ha u naxariisto kitaabkaas qiimaha badan ee uu qorayna miisaankiisa xasanadka ha ugu daro maalinka qiyaama nin walba uu u baahan yahay tifcawsoo khayroo xasana in la siiyo ilaahay subxana miisankiisa ku culaysiiyo dembigiisa horiyo kiisi dambeeya allaha dhaafo annaguna kuwa ka faa'iidaystooo ku anfaca oo dheebsa allaha naga dhigo aniguna wixii aan soo sheegay khayr ahaa ee wanaag ahaa allah idinku anfaco wixii surmaseegtaa ama gebidhaca ama khalad ayaanan u qasdin ee iga dhacayna allah ii dhaafo idinkuna alla idinguma aafeeyo cashirku intaasuu gabagaba ku yahay adaa bilaahi towfiiq wasalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu bismi illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd eh, hadal badan baa lehaan ma buuxsho eh, waxay la tahay nin walboo muslima oo wax garanaya maanta waajibka ku aadan shakhsiyan ummaddana kaga aadan wuu dareemi karaa ama wuu garanhayaa marka koobaad waxaanu leenahay nin walba bal naftiisa horta meel ha saaro eh, wadaantii reerkeeda keentaa reer toled keentaa layidhi nin walba bal inuu asagu lafiisa badbaadiyo oo diintiisa aqoon u yeesho oo uu barto ha isku dayo soomaalidu waxay odhan jireen raganimadaa rag looma dhiibto raganimadaa rag looma dhiibto hadda waxaanu leenahay diintaada rag looma dhiibto diintaada iyo iimaankaada iyo dadnimadaada axadna laguma aamino in aad wax barataan oo diinta aad barataan ood iimaankiinna ilaashataan iyo tawxiidkiinna isku daya wakhtina ku bixisaan ummadda islaamkaana waajibaadka idinkaga aadan oo khayrka in la gaadhsiiyo loo gargaaro la garab istaago wanaagga loogu baaqo wanaagooda loo soo jeedo xumahooda iyo dhibkooda laga xanuunsado wixii laga shalsheelinka laga shalsheeliyo waajibaadka inuga aadan wey ummadda waajibaadka inaga aadan waa badan yahay waalidkii qaraabadii muslimiintii dulmanaa ee la baabi'inhaya garab istaagoodii dadkan dhibaataysan ee muslimiinta abaaraysan dadkan ahalkee waalaha islaynhaya isbaabi'inaya qaba'ilka isku baaba'ahaya nin walboo muslima wixii kaa saaran unsur akhaaka daaliman aw madluuma wey gardaran yahayna waa in la qabto haddii laga gardaran waa in loo gargaaro aduguna lafada aad badbaadiso ummadda kan la isku dayda inaad badbaadiso gurigiisu ninuu gubanayo guri kale ma bakhtiyaa la gurigaada markaad balbakhtiiso ood qaboojiso guryaha islaamkana waa in laga wardoono wixii laga qaban karo ta muslimiintu maanta xaalad adag bay marahayaanoo waad la socotaan xaaladaasna waxaan lagaga badbaadi karaa ilaahi subxaanahu wa tacala tala saarto ee yaqiin oo la yeesho alimaam xasan albasri baa la weydiy ma huwa aliimaan huwa alyaqiin bu iimaan waa maxay waa yaqiin mar labaad wuxuu yidhi shubha kastoo timaada waa inaadan ka shakiyin waana runtii maxaa nabiga sal adika saxii muslim tucradu alfitanu cala alquluub kalxashiiru cuudan cuuda faayumaa qalbin ushribaha nukita fiihi nuktatun sawda nabigu sal slam wuxuu yidhi fitnooyinka ayaa qulubta loo bandhigi fitno cusub mid diineed mid adduunyo mid dadeed maalin kasta mid cusub baa ku soo geli mar fitno qabiil baa ina baabi'iso intaynu isruugnay baan eber iska dhigna dhagax dab lagu dhufto waan kala firdhannay adduunka darfihiisaa laga daafay ilaa waddanka dhannaa aad ka timaadeen ama lagu dhashay ay dad yar ku hadheen baa la kala firxaday fidna qabiil baana baabiis mid diineed baaba nooga daraydba shirki iyo khuraafaad iyo dimuqraadiyo iyo dastuur iyo gaala soo duuliso haylaysa fidna diineed nabigu fitnooyinkaas waxaa loo bandhigayaa quluubta aadamaha fitna fitna quluubta laba mid weeye qalbi inkirhaya oo diidahaya iyo qalbi aqbalahaya nabig wuxuu ihi fidnada diineed iyo fidnada kugu imanayso qalbiga aqbala markaaba dhinac madowbaa ku dhici faayumaa qalbin ushribahaa nukita fiihi nuktatun sawda markaasuu marka dambe noqonayaa nabigu laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran kaljuuzi mujakhiya koob la gambiyo weel saa u yaaloo la gambiyey dhiil haddii la gembiyo ama jeeg la gembiyo salkiisa waxba laguma shubi karo qalbigii furaa ee iimaanku gelayay ee tawxiidku gelayay ee diintu gelaysay ee waanadu taabanaysay ee danqanayay waaba la gambiyay maxaa gambiyay fitnooyinka qalbiga isagu diida ee inkira hawsha ayada ah qalbi saafi uu noqonaya ka saxiifati albaydaa xaqii buu qaadan xumihii buu dareemi shayga khaladka ee saa u dhacuu ka didaya leanna waa qalbi noolo xayi ah oo saafi ah idan fidnooyinku waa badan yihin fidnada maanta na haysta fidna diineed baa ugu daran fidna diineed baa ugu daran waxaa fidna kugu filan ad wax ku fahanto shan iyo toban kun oo askari ayaa ciidanka maraykanka ku jiro muslimiinta wax ka laaya waa shan iyo toban kun oo askari ilan gaalka maanta u weynana baabi'iyo waa maraykan usu dalaalati waxaa weeyaan wa abulfitna washar wاlkufr lix iyo toban kun shan iyo toban kun oo askari waxaa ka daran an iyo toban kuna kunkaas askari islaamka sheeganaya ee muslimiinta dunida dacalladeeda lagu baabi'inayo lagu weeraraya ka qayb qaadanaya mid bayloo diyaarad duuliya oo muslimiinta rusheeya mid taangi kaxeeya mid dhakhtaroo maraykanka dhaawacoodii askartooda daaweeya iyo murtadiinta la shaqaynaya intaa waxaa ka tiran wadaaddaa fatuwoonhaya in lagu sii jiro fitnada meesha gaadhaan kuu sheegahay wadaaddaa fatuwoonaya in shan iyo tobankaa kun ee askari ay sii shaqeeyaan maraykana la shaqeeyaan muslimiintana ay la baabi'iyaan laakiin shacabka rayadka uun iska ilaaliyay dheheen laakiin aalibaan si fiican u baabi'iya alqaacida baabi'iya nimanka casaakirta ciidankae maraykan ishayaan la laaya laakiin haweenkii carruurta shacabka abriyada ka leexda hawshaa waxaa fatwooday mid hadda masar joogo mulxida min almalaaxida zanaadiqatu misra mid ka mida ah maxamed saliim cawa waa taqaanaan bay la tahay waa fatwooday fatwadiisi waxaa barakeeyey qardaawi inkastoo oga dambu ka tanasulay oo uu ka yara lexday haddana wuu barakeeyey markeedu hore maraykanka markuu xadxaydanhaya muslimiinta afghanistan iyo caalamka joogay uu baabi'inhayay wadaadda reer sacuud baa fatwooday ah. markuu soo duulahayay ee caalam islaami uu dhex degahayay ee qalbuuljaziira xudunta iyo wadnihii islaamka uu dhex fadhiisanay wadaaddaa fatwooday wiili yarna waa ka dhawaaqahaya safar xawaali iyo salmaan cawdi iyo sheekh usaame iyo rag baa ka qaylihay ola waxaan joojiya sadaam xuseen annagaa ciraaq ka saarayna muxuu ahaaye kuweyt annagaa isku filan noo daaya shabaabka muslimiintaa fasaxa khilaala shahrayn baan sadaam xuseen iyo udbihiisa ku shidanaynaa laakiin maraykan maalinkuu caalam islaami saldhigyo waaweyn ku yeesho uu soo galo waa cadow asiila oo ah weligii idinka kici maayo bay yidhahdeen beerku idinkaga fadhiisan idinka kici maayo soo yuhuud intii la soo qaaday xudunta islaamka lama dejin haddana wax naga kacsha maanan lihin ninkii keenay haddana daba taagna ee difaacaya markaad carabta dhex keentaan oo ciraaq iyo kuwait iyo imaaraadka iyo qatar iyo sacuudiya saldhiga oga furtaan waa meesha u dambaysay islaamka sidaa darteed sheekh albaani oo ragga xagga u janjeer ahaan jiray oo jihaadkii in badan ka soo horjeedi jiray waagi dambe wuxuu yidhi fidnada maanta ka taagan adduunka laba kooxood baa bilaabay buui ree sacuud iyo sadaam la jazaahum allahu khayran bu sadaamna inkaar buu qabayoo intuu maalin orday buu kuweyn ugu taabtay qolyahan cawlaha weyn dabaalada ee cagaalka dheerna gaalay u qaylyadeen fidnada caalam islaam maanta ka taaga labadaasa asal u abu ah iyo ree sacuud xukamaa ahlu sacuud sheekh albani baa caddaynaya cajalkiisa fitnat اlkhaliij oo ka mida min ashriطat silsilat اlhuda wالnuur juska saddexaad boga b ha laga dhagaysto way taallaaye meel kasta laga helayahay wuu caddeeyey culummadu waa ka digan hawshan ayada fidnadu fidna hadda aan qiyaasi karra maaha hadda waxay maraysaa maraysaa in reer masradda ay niman badanoo ka mida ku dagaalamayaan gaalnimaa maslaxa loo geli karaa ninka xoogow shilima meel kaga dhagaan ninkii doonahaya mxuu aha inuu muslimiin wax u qabto kulli gaalnimaha la sii maro shirkiga iyo kufriga ilaahay lagu kufriyo yakuunu maslaxatan haddaan maslaxo kale ku gaadhayno qolyo ogaada inaa ku aafoobo marka malizana ugu xarooday ree masar baa wixii ogaada in ku gaalooba hadda ayuna qaadanhayo raba inay qaataan qolyo wadaado ahlu khayraa daba taagan war hawsha joojiya war ka daaya war ka daaya laga dhagaysan maayo bil kasta intaasoo kitaab intaasoo risaale ay soo saarahayaan waxaa in la iska ilaaliyo ruuxa muslimkaa ah hadduu awood hayana ha dagaalama halgamo hadduusan awood hayninna mustadcaf miskiina weeye tawxiidkiisa ha ilaashada ilahay ha baryo hana ku ducaysa rabbanaa akhrijnaa min hadihi alqaryati aalimi ahluha intaa ha taagnaado laakiin gaalnimaan u caleema luli maslaxaan ku raado oo diinta lagaga baxaya laga dhagaysan maayo mutakhalifiin rajciyiina ah, oo reebaadiyaa ah, oo remiya ah oo alcaalam almutaxadir almustaniir aan fahmi karin antum laa tastaxiquuna alxayaata fi hadidaar bay leeyihin maban gebigiina ma astaashaan ku noolaataan fidnadu marka fidno ballaaran oon meela noo cayminin weeyaan ilaahay inuu idinka badbaadiyo iimaan iyo tawxiidna idinku dilo ku tala ilaahay ka barya weydiista asbaabtina la imaadoo aqoon iyo cilmi ha la yeesho waxa la barto inxiraafku maadaama uu batay wadaaduu midna agga u shubi midna agga u shubi hadhow waxaad wax ku fahmi leed waa inaad barato ciilka waa inaad ka baxdo caamay baa tahay iyo waxba garan maysid iyo jaahil baa tahay nina cilmiga laguma shubine axadaa nebi maxamed laguma shubin barasha u baahanta inama alcilmu bاtacalum wاlxilmu btaxalum xadiidkii xasankaa ah, oo fii ra'yina daciifka ahaa inuu xasan yan baara fiicane cilmigu waa barasho dulqaadkuna waa wax layska keeno wey dulqaadku midna waa khilqu ilahay baa ummadda siiya laakiin in badan oo kamida ah waa inaad barato sidaa darteed ninka habarkoriska ah ama madiga ah ama muxuu ahay dad ragga aan la dhaqmin lama fahmi karo rag baan lama dhaqmin kulleej ma soo marin xernimo ma soo marin ardaynimo ma marin ragba wax lama qaybsaninba us iskala ka haynayo war ustan maxay ahayd nin weynoo kula hadlaha yaan ahay walaalka ay horta isqadarin oo aynu isfahanno oo macallimiintaa lamid ah hawshaa la macallimiintu saaday u qaangaaraan caqli yeeshaanba macallin bay noqonayaan cimrigiisi boqolkiiba siddeetan carruur buu la joogaa carruur buu amraa miduu garaaco miduu waxba kama faa'ida ayaga kale waaweyn markaad la dhaqanto waxbaad ka faa'iidi ra'yi kugu biirin kaadi bay mucaaradi kaadi midka fiican bay keeni kaadi bay khalal iyo dulduleel ka keeni rag wax isku hayaatii waad kala faa'iidaysanaysaan annagoo aad u faa'iiday laakiin ilmo yaroo lix jir maanta un waaga dambe nin kasta usbad soo duuba sidaadaba horta markii dugsi aad ka soo tagtay ragga u timaad usbad soo duuba ah, haadlin aamus carruu amro iyo wuxuu u duubay iyo wuxuu fiijinbu kala yaqaaniy meelu asagu u sarreeyo gabagabadu waxaa weeye cilmigu in la barto buu u baahan yahay cilmiga ha la barto muslimiinta dunida maanta ka halgamahayee magacay dooniba ha yeesheen ee moorada islaamka ku jira gaalana ay ishayaan ha ah, loo gargaaro af ninka uu gargaari kara ninka adin uu gargaari kara ninka duco uu gargaari kara ninka ku beeri kara udegi kara intaaba wax furan weeye oo qudradaada ku xidhan muslimiinta maanta magaca islaan sheeganay aga ila roon meel kastooy joogaan nimankaa gaala maanta ishayaa ee muslimiinta halgamaya yaa ila filroon adduunka waxa islaan maanta sheegay ayagaa laga agdhowaado kutubtooda iyo maraajicdooda iyo mu'alafaadkooda iyo abxaabta laga faa'iidaysto cabdulahi mubaarak axmed xambal cabdiraxmaan mahdi jamaaca min asalaf masaa'ilka ijtihaadiga marka laisku qabto waxay odhan jireen ahlu huquurka hala weydiiyo ahlu huquur nimanka khusaada ee duule ee gaalada hortaagan nimanka loo geeyo maxay ta'yiid rabbaani ay wataan wاladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum sublana waina allaha la maca almuxsiniin aayaddaa markuu maraya sheekh islaam wuu tilmaama aaaartaasi ayadoo suganna bisanadin xasanna way ka timid can eh, imaamayn min aimta ahli sunna waljamaca si kastaba noqotee waxaa weeye dadkana ha laga warqabo diintana ha la barto ilahna laga cabsado fitankaana ilaahay inuu kaa badbaadiyana ha laga baryo asbaabtana hala yimaadaada bilahi towfiiq